بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى falismu bitanwiini wlkhafdi curif waxarfi khafdin waa bilaamin waa alif wlficlu macruufu biqad wasiini wataai taaniiin maca taskiini wataa facalta mulaqan ka ji'ta lii wanuuni walyafi fcalanna wafcali wlxarfu lam yaslux lahu calaamah ila intifaa qabuulihi lcalaamah xalay waxaanu ku guda jirnay baabkaa aynu akrinay waxa weeyaan qaabka loo qaadayo ayaynu xalay saddex beyd ka akrinay wuxuu yidhi sheekhu kalaamuhum ay kalaamu naxwiyiina nimanka naxwiyiinta la yidhaahdo kalaamkoodu lafdun ay malfuudun wax lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqayo oo mufiidun wax faa'iideynaya mufiidkaasoo musnadun waxa weeyaan la tiirinayo waalkelimatu weedhiina allafdu ay almalfuudatu waxa lagu dhawaaqo weeyi lafdigaa lagu dhawaaqayoo almufiidu wax faa'iideynaya lafdigaasoo almufradu la keliyeeyey tanqasimu way qaybsami ay hiya kalimadii lisminay ila smin ismi bay u qaybsami wa ficlin ficil bay u qaybsami uma xarfin wa xarfin xaraf bay u qaybsami wa haadihi tan ay kelimadu u qaybsantay halaaثuhaa saddexdeedani hiya halaaثadaasi alkelimu kelim weeyi kelim baa la ydhahdaa wاlqowlu qowlkiina lafظu ay malfuudu wax lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqay oo qad afaada faa'ideeye ay huwa lafdigu muطlaqan xaal yahay buu lafdigaasi wax mid la idlaaqay oo can itaqyiidi bitarkiibi in tarkiib lagu qaydo laga idlaaqay oo laga sii daayey wadalika tusaale ka qumkac oo kale weeyaan waqad oo kale weeyaan waina zayda ninkii zayd ahaa irtaqaya calaa wartafaca uu kor noqday iyo wixii lamid a ah weeyaan falsmu bitanwiini wlkhafdi curif wa xarfi khafdin waa bilaamin wa lif halkaasu ajriganu ka bilaabmaya wuxuu yidhi sheekhu falsmu ismigii curifa waa la caqoonsaday ay huwa ismiga bitanwiini tanwiin ayaa lagu aqoonsaday oo lagu gartay walkhafdi khafda ayaa lagu aqoonsaday wa xarfi khafdin khafdaha xarafkiisa ayaa lagu aqoonsaday wa bilaamin wa alifin alif iyo laam oo gala ayaa lagu aqoonsaday kelimadu maadaama oo ay qaybsantay oo ay u qaybsantay saddex qaybood wuxuu doonayaa masaladii sadexaad saddexaad oo ahayd dikru calaamaati aqsaami lkelima inuu tilmaamo ayaa u doonaya ismigaa usoo horeeyey oo wuxuu leeyahay ismiga calaamadihiisi buu sheegaya ismiga calaamadihiisii ayaa uu sheegaya ismiga waxa looga waramaa shan mabxad baa lagaga warama ah, yatacalaqu bihi khamsatu mabaaxia shan mabxad baa ku tacaluqa waxa looga warama tacriif waxa kale oo uu leeyahay xukun waxa kale oo uu leeyahay ishtiqaaq waxa kale oo uu leeyahay aqsaam waxa kale oo uu leeyahay calaamo saxiix walala shantaasaa lagaga warama intabanu soo qaadanay lata tacriif buu leeya luqaano hore inuu soo qaadano maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu kaasaa luqada lagu idhahdaa waa wax musamihii iyo ciddii lagu magacaabay tusiye ayaa la dhahdaa ismi istilaaxana waxaa la odhan jiray kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taktarin biaxaadi اlazminati alaaثati wadca kaasaa ismi la dhahdaa waa tacriifkiisii ishtiqaaqiisa min asumuwi baa laga keenay bay leyihin basriyiintu kuufiyintuna waxay leeyihin min asimati baa laga keenay siday u kala raajisanyina kutubta damaan ku baran doona insha alla laakin ogaada in meelaha laga keeno min asumuwi cinda albasriyiin aw min asima cinda alkuufiyiin kitaabkuna wa idin dhigaya kitaabka laftiisa idin qoraya waxyaalaha kami qaarkood uu qorqoraya waa ishtiqaaqiisii kaasi xukunkiisii xukunkiisu waa mucrabun ismigu waa mucrab wamaa jaaa minhu mabniya fahuwa calaa khilaafi اlasl yusalu can sababihi wixii la arko isagoo ismiya oo mebni ah asalkiisiibuu khilaafay oo sababta uu mebni u noqdaa la isweydiiya sabab baa ka dambaysa xukunkiisina waa ka maxaa noo laaban aqsaamtiisiina kitaabka ajrugan kusoo barana saddex bay noo qaybinay ismun aahirun ama mudharun ismun damiirun ama mudmarun iyo ismi mubham soo saddexaasun mayn saddexdaas saddexaasaa loo qaybinay daahirka maxaa la odhan jiray maa dalla musamaahu bilaa qaydin soo ama bilaa qariinatin aslan waa ka waa siday asmaadu u badanta ismiga damiirkana maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw ilkhiaabi aw ilghayba ana anta huwa mina saddexdibasan mubhamkana maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu biqaydi lishaarati ilayhi aw isila soo saamayan jirin sida haada iyo alladii oo kale saxiix walala halkaasina aqsaamtiisina soo baranay calaamaadkiisa ka warama calaamaadkiisa sharxu wuxuu leeyahy shaarixu barhkood waxay gaadhsiiyaan konton calaamadood qaari waxay gaadhsiiyaan soddon laakiin sheekhu wuxuu ka tilmaamay afar calaamadood ayaa u sheegaya afar calaamadood ayuu sheegaya afar calaamadood buu sheegaya wuxuu yidhi alsmu halkaa shantiisii mabxas waan tilmaanay falsmu ismigii ismigaayna soo barani weeyaan asha ku jirtaa waa cahdi dikriya weeyaan fadina waa fau faseexa liannahaa afsaxat can jawaabi sharطin muqadarin taqdiiruhu mar haddii aynu soo baranay oo kelimadii inay u qaybsantay saddex ahaa ismi iyo ficil iyo xaraf addoontay saddexdaa mid kasta calaamadiisa inaad garatid waxaan kuleeyahay buu kuleeyahay sheekhu ismiga waxa iyo waxa iyo waxaasaa lagu garanayaa soo basiid ma falsmu ismigii curifa waa la aqoonsaday ay huwa ismiga bitanwiini tanwiin ayaa lagu aqoonsaday waa ka koowaad calaamada koowaad ee lagu gartaa waa tanwiin weeyi tanwiinta kitaabkii ajrumiga markaaynu soo socono waana sharaxnay luqahaan maxaynu nidhi ataswiit baa la odhan maxaana laga keenay min nawana aaa'iru shimbirkii baa sawdeeyey waa idaa sawata isilaahaana maxaa la odhan jiray nuunun zaa'idatun saakinatun talxaqu aakhira اlismi lafda watufaariqu khaطan istignaءa canha bitakraari shaklati cinda adabdi biاlqalami saasaa la dhahdaa laakiin haddaynu soo gaabsanno kelmadda dabayaaqadeeda laba xarako oo isku mid ihi marka ay ku kulmaan nuunta lagu dhawaaqaa la yidhaahdaa tanwiin waa intaa maxaan ismiga meesha yaalla aakhirkiisa laba xarako oo isku mid ihi marka ay ku kulmaan nuunta lagu dhawaaqo lafteeda ayaa la dhahdaa tanwiin la dhahdaa tusaale zayd beeg halkaa iska yaalla ma waba ma nuun baan ku dhawaaqeba zaydu baan ku idhi ma nun ma waxbaan ku dhawaaqe nuun maad arkaysan laba xarako isku mida saaroo laba godaala zaydun mana nuun ku dhawaaqin nuunta aan ku dhawaaqiyo lafteeda ayaa tanwiin bay leeyihin culimadu ismiga dabayaaqadiisa laba xarako oo isku mid a ah marka lagu kulmiyo nuunta lagu dhawaaqo ayaa tanwiin la yidhaahdaa so basiid ma culimay waka tacriifkeegina waan haynaa haddaba aqsaam bay leedaho kitaabkii ajrumi aqsaamta xabadba kamaynaan sheeginte in yar baan sheegaynaa insha alla afar keliyu maan toban baa loo qaybiyaaye afar keliyun baan sheegaynaa waana laabudda da in la sheega afarta ismiga gaarka kuwa ah un baan sheegaynaa ta koowaad tanwiinu tamkiin baa tanwiinu atamkiin baa ama tanwiinu sarfi baa ama tanwiin amkaniya la dhahda inta magacba iyada iskale tanwiin tamkiin waa maxay kitaabkaa ku dhigaya wa huwa laaxiqu ligayri jamci muanahi saalimi min alasmaai almucrabati almunsarifati waa tanwiinta haleesha jamca muanah saalim waxa aan ahayn oo ah asmaada mucrabka ah ee weliba munsarifada ah tusaale tanwiinta ku jirta maxaynu odhanana waa tanwiinu tamkiin baynu odhanana rajulu ta ku jirta maxaynu odhananaa waa tanwiinu tamkiin rijaalun ta ku jirta maxaynu odhananaa waa tanwiinu tamkiin sidaa u garta ta labaad waa tanwiinu tankiir tanwiinu tankiir baa la dhaba isna wuxuu ku yidhi wahuwa laaxiqu lilasmaai almabniyati farqan bayna macrifatiha wa nakiratiha waa tahaleesho asmaacada mebnigaa iyada oo lagu kala garanayo oo lagu kala saarayo asmaacada mebnigaa ka macrifadaa iyo ka nakirada fmaa nuwina minha kaana nakiratan wixii asmaada laga tanwiiniya waa nakiro wamaa lam yunawan kaana macrifatan wixii aan la tanwiinina waa macrifo saxiix walala waxay gelaysaa buu ku yidhi asmaada mebnigaa waxaana lagu kala garanayaa ka macrifada ah iyo ka nakirada ah haddii la tanwiiniyo waa nakiro haddii aan la tanwiinina waa macrifo weliba wuxuu kuu raaciyey sheekhu qiyaas ahaan waxay u gashaa ismiga loo dambaysiiyo weyhi sida siiba wihi oo kale laakiin ismu ficilka wuxuu ku odhanaya waxay u gashaa samaac ahaan iyo shaad ahaan ayay isaga u gashaabu ku odhanaya tusaale siba weyhi ta ku jirta sooma aragti haddaynu eganano siba weyhin haddaynu nidhaano iyo siba weyhi hadii la idhaado labay ku kala dhacayaan haddee siiba weyhi la idhaado waa siba weyhigii naxwiga aynku wada garanayn ee caamkaa waa saaxibulkitaab haddaynu nidhaahno siba weyhinna waa cid kastoo magaca loo bixiyey hadee la tanwiiniyo saxiix walala markaa saasaa lagu kala garanaya tusaale ismu ficilkay gashaa sah buu kuu qara soo sah macneedu waa aamus waa bimacnaa uskut waa aamus haddee lagu idhaahdo sahin haddee lagu idhaahdo waa hadal oo dhan aamus juuqbaha odhan weeyaan afku talaxdaa gabo haddee sahl haddee sahin lagu idhaana cid baa soo gara fadhiisato waad hawl idin gaara idinka ya war intii inaga inoo gaar ahayd waxa weyan ka daayo wax kale ku darbaad ohanaysa intii laakin iyada ha hadal qaadin sahi amus intii aynu isla garanayna ka amus weyan warkii aynu isla naqaanin labadeen inu isla garanaynay ka amus weeyaan macnaheegu markaa taasina tanwiinu tankiir baa la dhabaa tan saddexaad waa tanwiin lmuqaabala waxay haleeshaa jamcu lmuanas asaalim jamcu lmuanas asaalim halkuu ka baxay tanwiinu tamkiinkiibuu ku baxay soo maa isaga waxaa haleesha tanwiin lmuqaabala weliba kutubta damaan kusi sharixi doonaa insha allah taafra tanwiinu ciwad baa la dhahdaa tanwiin alciwad baa la dhahdaa waa tanwiinta wax bedelka ka ah imaa ciwadun can jumlatin aw jumalin inay jumlo keliya ciwad ka noqoto iyo inay jumlooyin fara badan ciwad ka noqoto wa imaa ciwadun can kelima iyo inay kelimo ciwad ka noqoto wa imaa ciwadun can xarfin iyo inay xaraf bedel ka noqoto afartaasay noqota waata xiina idin haleesho oo kale xiina idin wa antum xiina idin tanduruun xiina idin taa ku jirtaa jumlayna aad ka tahay hal jumlo xiina id balaqat ruuxu lxulquuma weyan iyo inay jumal fara badan naayb ka noqoto yowmaidin tuxadiu ahbaaraha yowmaid zulzilat اlardu zilzaalaha wa akhrajat اlardu ahqaalaha wa qaala alinsaanu maalaha yowmaidin tuxadiu ahbaaraha tawiintaasa intaasu jumala naabka maalinta waxaasoo dhani dhacaan he yowmaidin tuxadiu ahbaaraha iyo inay kelmad keliya naayb ka noqoto waata kulli iyo bacdi haleesha kulun yacmalu calaa shaakilati waa kulu insaani weyn iyo ta bacdin haleesho kale tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ay calaa bacdihim waka iyo inay xaraf naaib ka noqoto waa ta jawaarin iyo khawaashin iyo kuwa haleesha marka afartaasi waxay gaar ku yihiin ismiga ayay gaar ku yihiin culimooy afartaa waad xifdihaysiin waa tanwiinu tamkiin iyo tanwiinu tankiir iyo tanwiin lmuqaabala iyo tanwiin lciwad soo basiid ma وخص الاسم من التنوين أربعة مkن ونkr وcawd قاaبل مثلا intaas ku jمcin jire marka calaamadii koowaad waynu ka baxnay oo waa tanwiinta wاlkhafض khafd ayaa lagu garanaya khafdana waynu soo taariifnay luqatan waxaa laohan jiray الtadlل والkhuضuع baa laohan jiray ama الtasfl baa laohan jiray اsطilaaxana waynu soo dhigano maxaa laohan jiray waa تغyiir مkصuuص calaamatuhu alkasratu wamaa naaba canha de kitabka hijri waynu kuso baranay waa isbedel gaara ah. calaamada tusinaysaana waa kasro iyo kasro waxa naaib ka noqda maxaa naaib ka noqon jiray y kasrada maxaa naaib ka noqon jiray yo iyo iyo fatx labadaasi ahayn silaaliya yo iyo fatxay ahayn waay fatxad maxay degi jirtay ismiga maalansarifka waa inoo iman doona yaadin waxay degayseen de waad marka taasaa khasda la markaa shaar wuxuu ina odhanaya wlkhafdu cibaaratu kufiyatu khafdadu waa cibaaro kufiya wljaru cibaaratu basriyatu jarkuna waa cibaaro basriya saasuu ina odhanaya wax keliyin bayna wada gaadhsiinayaan laakiin khafdo madrasatkufa looga yaqaana madrasatbasrana maxaa looga yaqaana jer baa looga yaqaana waa sidaa macnaheegu khafdadiina isla garanay halkay basmaladay ku sugan tahay bismi ismi maa la khafdin hoos dhigan yahay allahi mayna khafdisnayn alraxmaani alraxiimi mayna khafdisnayn waka wa xarfi khafdin khafdaha xarafkiisa ayaa lagu garanaya khafdaha xarafkiisa ayaa lagu garanaya waa xuruufti xuruf khafdaa la jiray wax hoos dhigi jiray de xuruf khafdaa la jiray ee saaxib alajrumiya uu ka sheegay imisu ka sheegay labiyo toban mala saddexiyo toban mu ka sheegay ajrumiya ya labiyo toban soo labiyo toban bu ka sheegayna tahay sagaal aan dhaar gelin iyo saddex dhaar gala labiyo tobanka in baan umalaynaya bal oad soo eegi doontiin insha allah markaa xuruuftii xuruufu kafdaha kitaabka aakhirkiisana aynu ku baranay haddii isku wada geeyo waa koob maxamed ibnu maaligna labaatan buu ka sheega labaatan ayuu ka sheega markaa xuruuftaasi xuruufu khafdaha ana waa lagu garanayaa ismigii haddii u aqbalo kelmaddani haddii ay aqbasho xuruufu khafdihii waa ismi baa la waa ismi baa la sawtaana ma inaan garan iyaduna dee bismiba bismidan ugu horeysaba weyaan ya acuudu bilaahi acuudu bilaahi allahi maxaa lagu hoos dhigay dee ba baa gashay min ashayطaani ashayطaani maxaa loo hoos dhigay dee min ba gashay soo ma aragtan ka gudba wa bilaamin wa alifin alif iyo laam ayaa lagu garanaya alif iyo laam hadii ay haddii gelitaankeyga kelmaddani ay aqbashona inay ismi tahay baa lagu garanaya soo basid ma culima waka tusaale alxamdu de eega alxamdu waa ismi maxaynu ku garanay de asha gashay ku garanana asha gashay ku garanana marka tacbiirka sheekhu uu cabiray alif walam uu cabiray waa litawdiix belin culimadu waa cadayn aw lidaruurati nadmi ama waa daruuratu nadmi sida awlihiina waxay ahayd inuu ka cabiro al inuu ka cabiro ahayd waayo qaacida ayaa oranaysa kitaabkii ajruniha aynu kusoo baranay ana alkalimata ida kaanat calaa xarfayni nuطiqa bilafdiha kelmaddu haddii ay laba xaraf ka kooban lafdigeega lagu dhawaaqa sida min iyo can iyo wixii lamid ah oo kale laakin haddii xaraf keliya ay tahay ismigeega lagu dhawaaqa sida waawlcadafkii iyo fadiisii iyo kuwa waawunbaa de la odhanaya waka marka inu saa uga jeedo tawdiix ayaa suuragala haddaba ash way qaybsantahay saddex bay u qaybsantaa al almucarifa iyo al almawsuula iyo al alistifaamiya saddexdaasaa loo qaybiya asha mucarifada la idhaahdo ee ismigii nakirada ahayd macrifo ka dhigaysa inay ismiga gaar ku tahay waa itifaaq waa laisku waafaqsan yahay asha mawsuuladii ma ismigay gaar ku tahay mise ismigi iyo afcaasha wadale iyada waa laisku khilaafsan yahay laakin sida raajixa ah waxay gaar ku tahay ismiga ayay gaar ku tahay ismiga ayay gaar ku tahay inkastoo maxamed maali isagu ku khilaafay uu leeyahay waصifatun sarixatu silatu al wa kownuha fi mucrab afcaali al alifyaan ugu tegi doonaa insha allah ama ta istifaamiyada miya iyado inay ficilka gaar ku tahay baa lasla waafaqsan yahay al facalta kada baa laska kaa odhanaya al facalta kada maxaana loo jeedaa hal facalta kada baa loo jeeda taas iyadu waxay gaar ku tahay ficilkay gaar ku tahay waa yahay haddaba calaamadahan markaynu mari jirna waynu qaybin jirna waxaynu qaybin jirnay maxay labaynu u qaybin jirnay calaamatun awaliyatun wa calaamatun aakhiriyatun calaamad ismiga awalka ka gasha iyo calaamad ismiga dabayaaqada ka gasha tanwiinta iyo khafdadu halkay ismiga ka galaan aakhirkay ka galaan xarfu khafdaha iyo alifta iyo laamtuna halkay ka galaan xagga hore ka galaan hadaba haddee suaal lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo calaamada xagga hore ka gelaysa muxuu u soo horaysiin waayey oo calaamadda xagga dambe ka gelaysa ugu dambaysiin waaye waa lagu odhan karaa mogta ya xagga hore ka gelaysa ma shee agga hore la mariyo sheega de xagga dambe ka gelaysana dee xagga dambeba la mariyo waxaa lagaga jawaabaya bushiga haddii lagugu soo arooriyo oo la odhanaya asalkiibu sheekhu ku raacaya asalkiibu ku raacaya oo asalkuba saasuu usoo kala horreysiiyey wuxuu usoo horreysiiyaa falismu yucrafu bilkhafdi wtanwiin soo saama ya waxuruufi lkhafdi soo saama odhan jiri bidukhuuli alif walam saasa de marka asalkiibuu sheekhu he tabacan lilasli ayuu sidan u yeelay asalkuna muxuu sidaa u sameeyey baa lagu odhan karaa wuxuu u sameeyey xuruufulkhafdaha hadalka laga hadlo ayaa fara badan way fara badnaayeen min iyaga waxba la tirinaya sooma laakiin tanwiinta iyo khafdaha iyaga hadalkoogaa yar maadaama oo xurufu khafdaha hadalkooga uu fara badan yahay wuxuu u dambaysiiyey sida aawadeed buu iyaga u dambaysiiyey oo oh, dee qawaacidka soo socday inoogu iman doontaa qudimat ashyaau biaxadi hamsati ashyaa sooma marka liqilati kalaamihim ayuu labadan uga soo horeysiiyey labada kale halkaa kaga gudba laqmada eega falismu waa mubtade curifa waa ficil maadi oo majhuul loo bineeyey naayb faacilkiina ismigaa loo celinaya jumladaasaa khabarkiiya falismu ismigii curifa waa la aqoonsaday ay huwa ismiga bitanwiini tanwiin baa lagu aqoonsaday oo lagu gartay walkhafdi khafda iyo hoos dhig baa lagu gartay iyo hoos dhiga wixii naaibka ka noqonayey wa xarfi khafdin khafdaha xarafkiisa ayaa lagu aqoonsaday wa bilaamin wa alifin alif iyo laam gelitaankeeda ayaa lagu aqoonsaday halkaa muxuu kaga baxay sheekhu kaga takhalusay ya ismigii shantii mabxadee ku tacaluqayay iyo calaamadihii lagu garanayay oo aynu qaybinayba halkaasay kugu daayay ismigii wlficlu macruufu biqad wasini wataai taniiin maca taskiini wlficlu ficilkii macruufun waa la yaqaanaa biqad qad gelitaankeeda lagu yaqaanaa wasiini siin gelitaankeeda lagu yaqaanaa wataai taniiin dadigeynta tadeeda ayaa lagu yaqaanaa maca taskiini xaalay tahay reebnin maceed halkana ficilkii buu doonaya inuu ka sheego yatacalaqu bihi khamsatu mabaaxitha isna shan mabxad baa ku tacaluqaya ka waa tacriifkiisa iyo xukunkiisa iyo ishtiqaaqiisa iyo aqsaamtiisa iyo calaamaadkiisa markaa sheekhu calaamaadkaun bay noo tirnaya soo ma aragtaan tacriifkiisa horeaynu usoo baranay luqaan ficilka maxaa lagu odhan jiray alxadath istilaaxaana maxaa la odhan jiray kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha wakhtaranat biaxadi lazminati alaaa soo samayaan jiri ka gudba xukunkiisa xukunkiisu waa mebnide wma jaa minhu mucraban fahuwa calى khilaafi اasli yusal can sababihi kaasna mudaaric u noqon doona wixii khilaafee mucrab ku yimaada asalkiisii buu khilaafay asalkiisii haddii u khilaafayna sababtu u khilaafaa laisweydiin doonaa waynu arki doonaa insha allah waxaad ka warantaan ishtiqaaqiisa ishtiqaaqiisa min almasderi masder baa laga keenay cinda albasriyiin saa weeyaan wlmasderu aslu wayu aslin minhu ya صaxi ishtiqaaq اlficli xariiri baan ugu tegi doona insha alla mulxaq ayaan ku gaari doona ama cinda alkuufiyiin waxay leeyihin isagaa asala masterkuna waa mushtaqun minhu weyaan masterkan laftiisaba ficil baa laga keenaa bay leyihin iyagu insha alla waynu gaari doonaa ishtiqaaqiisiina garanay maxaa ku yimid aqsaamtiisa aqsaamtiisana waad ka dharagsantihinba imisuu qaybsan jire saddex maadi iyo mudaaric iyo amar tacaariiftiisana horan uqadinay saddexdaba waad haysaan baylata ka gudba kitaabkuna u inoo keeni doona insha alla baabkiisaan ku arki doona calaamaadkii baa inoo yimiday calaamaadkana sheekhu waxa uu ka tilmaamay lix buu sheegay dadkow dha siin tawtaniif taa facalta soo afar maa noon iyo ya oo imisa lix halan soo hal siinta tay wada socon jireen sufana ku darsada toddoba marka lixdaasuu sheegay wuxuu yidhi walficlu ficilkii macruufun waa la yaqaanaa biqad qad gelitaankeeda lagu yaqaana ficilka qad baa lagu yaqaana haddii aad aragtid shay ay qadigashay kelmad ay qadigashay haddii aad aragtid maxaad ku xukumaysaa inuu ficliyaad ku xukumaysaa markaa qadani waxaa loo jeedaa qadii xarfiyad ahayd weyaan qad ismiyaa jirta marka qadan loo jeeda waa qadda xarfiyada wey waa qadda xarafka waxaa jirta tu ismiyaa insha alla waynu baran doonaa waxaad ohan kartaa qad zaydin dirhamu qad zaydin dirhamun ama qad zaydan dirhamun saasaad iska odhan karta qadaasi waxaa la macnantaa bimacnaa xasbu ah, qad zaydin dirhamun ay xasbu zaydin dirhamun zayd waxaa ku filaaday dirham soo ma aragtid mubtaday ba noqotay de qad zaydan dirhamun baad iska odhan kartaayo yakfi zaydan dirhamun marka qadan loo jeedaa waa qada xarfiyada weeyaan qada ismiyada ama ahaa waa ta laga fahmayo cinda alilaqna marka la ilaaqay qad layska ilaaqo waxaa laga fahmaya inay tahay qadii xarfiyadaah marka qad waxay geli jirtay laba ficil de horeynu soo barana mudaariciyo iyo maadi maadiga waxay ka faa'iideyn jirtay laba mudaaricana laba maadiga labay ka faa'ideyn jirto maxay ahaayeen taqliil iyo taxqiiq iyo taqriib soo maadiga markay gasho taxqiiq iyo iyo taqriib qad aflaxa almu'minuun waa taxqiiqi qad qaamati salaadna ee qarwa qiyaamuha waa taqriibkii weeyaan markaa maadiga labadaasi ka faidaysaa taqriib iyo iyo taxqiiq mudaaricana maxay ka faa'idayn jirtay taksiiriyo iyo taqliil qad yajuudu jawaadu ninka deeqsigii in fara badan buu deeqa u wax bixiya qad yabkhalu ljawaadu ninka deeqsigiiha in yar buu bakayla markaa waa kolna litakhiir marna litaqliil laakiin culimmadu waxay leeyihiin mudaarica marka ay gasho ee waxa weeyaan weliba ay tahay afcaasha xagga ilaahay ah haddii ay tahay sida qad yaclam allahu mucawiqiin oo kale iyo taqliil markaa lama odhanayo ya taqliil iyo takhiir lama odhanayo taxqiiq baa la sida uu odhanayo alcalaama maxamed amiin ashinqiiti saasuu faa'ideynaya markaa qadi iyada garanaya halkan kaga bax wa siin baa lagu garanaya siintan waxay naga baxaysaa siinu sayruura iyo siinulhijaaye labadaasa naga baxaya istaxjara iinu ah. labadaasa naga baxaya iyo siinta siinulhijaaga siinta caadiga ade markaa siintan loo jeedaa waa maxay waa siinul istiqbaal siinul istiqbaal waayo asha ku jirta ayaa cahdiye ah maxuudkuna cinda nuxaat waa siinul istiqbaal maxayna faa'iideyn jirtay tanfiis soo saam aan tanfiis bay faa'ideyn jirtay tanfiiska macnihiisuna wuxuu ahaan jiray he almustaqbal alqariib oo mustaqbalka qariibkaa ee dhow waxa yadna ku jirtay oo la walaalahayd aynu ajrumiya kusoo baranay sawfa soo sawfadana maxay ahayd maxay faa'ideyn jirtay taswiif bay iyadu ahayd waa almustaqbal lbaciid bay iyadna jirtay taana waxaynu tusinay bay yihahdeen karat lxuruuf tadulu calaa karat lmacna saas yidhah ama karat tadul calaa karat macna siniyadu sidaasde waa sin keliyaba sawfana waa saddex xarafe ka koobanta marka la qorayo sooma aragta lahajaad saddexaa ku banaan sawfo sawfo waad garanaysa siifana waa loogu dhawaaqa lahajaadkan faraha badane loogu dhawaaqaana karatulmacnaa buu tilmaama way dhahan qaacidadaasay keenaan culimadu labadana yay gaar ku ahaayeen mudaarica sayaqulu sufahaau saufa astafiru lakum rabbi ka gudba waa taai taaniisin baa lagu garanayaa dhadigaynta tadeeda taw taaniisna waan garananaa de tawtaanidii gaar ku ahaan jirtay maadigay gaar ku ahaan jirtay iyado maadiga ayay gaar ku ahaan jirtay maxaa taaniis loogu qaydaa had iyo jeer taaniis waxaa loogu qaydaa liannahaa tadullu calaa ta'niis lmusnadi ilayhi musnadu ilayga wax loo tiirinayaa inuu dadig yahay bay faa'iidaysaa ina tusinaysaa hadduu faacil yahay iyo haddii uu naayib faacil yahay iyo haddii uu ismu kaana noqdaba kaana iyo walaalada haddii ismi u noqdo saxiix walala waka marka musnadu ilaygaasi inuu muanaf yahay ayaa ina tusinaysaa haddee su-aal lagu weydiiye oo lagu hahdo ka waran horena waynu isku weydiin jirne maxaa ficilka loo geliyey oo musnadu ilayga ayna tusinayso inuu dadig yahay loola xidhiidhin waayo waa calaamadiisii dee ficilka lagu garanayo weyaan maadaamay calaamadiisii tahayna dee in lala xidhiidhiya waa xaqba wey ama liana alficla walfaacila ka shayi waaxid saana way dhahdaa waa yahay taskiinna maxaa loogu qaydaa inay reeban tahay waa asaalatan e asaalatan inay u reebanaato weeyaan laakin waajib ma had iyo inay reebanaata mararka qaarkood way ka bixi kartaa mararka qaarkoode way ka bixi kartaa ilaa saddex arrimood baa keena iltiqaau saakinayn meesha haddii uu dhaco oo laba reebnin ay kulmaan de wax weyan waa la harakayni ee in la reeba kolkaa waajib noqon mayso reebninkuna haysan mayso itbaac meesha hadduu yimaadana shay ka horeeyaa la raacinaya shay baa la raacinaya xarako xarakada ka dambaysa la raacinaya ama naqli waxa la idhaahdo saddexdaa arimood ba keena in sukuunka laga daayo haddaba haddii iltiqaa saakin inuu dhaco saddexdii xarakaba waa lagaga baxsadaa kasrayd soo garan maysaan iyo damadii iyo fatxadii saddexdaba waa lagaga cararaa qaalat ilacraabu oo kale maxaa lagaga cararay kasro qaalat ikhruj calayhina waa kasradiiun qaala tukhruj calayhinana waa qiro waa iyadiio damadii lagaga cararay qaalataa atayna aayiciina waa iyadiio fatxadii lagaga marka marka iltiqaau saakinayn aawadeed loo xarakeeyo saddexdii xarakaba way banaanaanayaan waad fahamteen bayna tahay culimadu ka gudba taana wa taa facalta taa facalta caawa ah, kuugu horeyse taa facalta weli maad aragta wa taa facalta waa meelihii waa camalan biqawlihi wazidtuhu fawaa'ida biha alghinaa soo saa inama odhan waa fawaa'iddii sheekhu ilaa wax baan kugu ziyaadinaya waa fawaaidii zawaa'iddii weeyaano taa facaltaa lagu garanaya muطlaqan buu ku yidhi sheekhu weliba muxuu ka wadaa ama mutakalim ha u sugnaato ama mukhaaab ha u sugnaato fari male tadaa taacilka la dhada mutakalim haddii ay noqoto waa madmuumay noqonaysaa oo maxaad ohanaysaa qultu waan idhi mukhaaab hadday noqotona haddee nin lala hadlayo de waa la fadxin maxaad odhani qulta haddee gabadh lala hadlayana waa la kasrin qulti armina basidahayn mutlaqanta intaas ugu jeeda markaa taaulfaacil ah, iyadna waxay gaar ku tahay ficilka maadi ah mamed ibn maligna isna taa faacil wuu sheega bitaa facalta waatat wayafcali wanuuni aqbilana ficluyjli alfyaan ku gaari doona insha alla wanuuni walyafifcalana wafcali nuun iyo yabu haddana inoo tilmaamay nuun iyo yabaas daba yaala soo ma aragtan nuuntan iyo yadan ifcalana wafcali wuxuu u jeedaa ficilku hadduu dalab ku tusiyo nuunna ay la xidhiidho waxaa la odhanaya waa ficil amar ficilkii haddii uu dalabku tusiy wax lagaa rabo nuunna ay la xidhiidho maxaa la odhanaya waa ficil amar baa la odhanaya ifcalanna samee baa lagu yidhi muna ficilku waa dalab nuunna way la xidhiidhay maxaa la odhanaya markaa waa amar baa la odhanaya soo maa markaa nuuntani maxayna tusinaysaa inuu ficil amar yahay inuu ficil amar yahay bayna tusinaysaa waa haddaynu ku qaydno ficilku inayna tusiyo dalab ficilkii dalab bayna tusiyey yana way la waa amar baa la odhanaya yadani markaa maxayna tusinaysaa inuu ficilkani yahay ficil amar ifcali gabadh baad ku tiri ifcali de waa amar gabadh baad la hadashay soo ma dalab buyna tusiyey ficilkani way la xidhiidhay yadani maxayna tusisay markaa oo calaamaday unoqotay inuu amar yahay ficilkani de eeg maxaan idin idhi waa haddii ficilkani uu ku tusiyo nuunkiina uu la xidhiidho dalab uu ku tusiyo yadiina ay la xidhiidho ama haddii dalab aanu ku tusin nuunkiina uu galo ama yadii ay gasho dee amar lama odhan karo mushtarak bay korkaa noqonaysaayo waa muaaric ah, layusjanana ka waran soo ka nuunkani galay wuu galay soo ma dee dalab inama tusinayo ficilku markaa waa maxay mushtarak bay noqonaysaa haddii dalab uu ina tusin waayo ficilku yadiina waa la mid oo tafcaliina ka waran meyna gabadh lala de ma amar ba maxaa laga waayey dalabkii laga waayey dalabkii laga waayey dhinac kale udhig dalabkii baa laga helay laakiin calaamadu aqbali waaye markaana waa ismu ficil sahdi iminkaan soo marini de calaamadahan aqbali mayso lala xidhiidhin maayo maadaama dalab ayna tusiso calaamadahan ayna aqbalina ismu ficil baa la ydhaahdaa marka hadee lag haddee qeydka lagu daro oo la yidhaahdo waa inuu dalabku tusiyo labadan calaamano ay galaan amar bay markaa gaar ku noqonaya haddii laakiin la idlaaqo in idlaaqa lagu daayaaba fiicane sidaa sheekhu uu sheegay kolka horeba ile qeydkumuu xidhine markaana mushtarak bay noqonayaano mudaaric iyo maadi baa wada wada mudaaric iyo iyo amar baa wadaagaya waka balaqmada eega wlficlu ficilkii macruufu waa la yaqaanaa biqad baa lagu yaqaanaa waa mubtadiye khabar soo ma biqadna halkaynu ku tacalujinay macruuf aynu ku tacalujinay ah, biqad albaabu xarfu jar qad ismu majruurun bilba wacalaamatu jari kasratu muqadaratu cala akhiri manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lxikaaya aw qad ismun mabniyu cala sukuun fi maxali jarin bilba w qad ismun majruurun bilba calaamatu jari kasratu aahiratu cala akhiri ama qad ismun majruurun bilba calaamatu jarihi alkasratu alfatxatu niyaabatan can اlkasra liannahu ismu alaa yansarif almaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wataniif lmacnawi afarta waj bay kugu banaayeen wasiini siin baa lagu garan wa taai taniifin dadigaanta ta'deeda ayaa lagu garan kaa'inatan xaal ay ahaatay ta u taniifkaasi maca taskiini sukuun iyo reebnin micid xaalada ay ahaatay waan xaalaynay ama tawtaniifkii alkaainati ahaatay aan ka sifayno maca taskiini taskiin iyo reebnin micid wa taa facalta waad samaysay tadeedaa lagu garani waad samaysay tadeeda ayaa lagu garan ta mudaafa facalta mudaafile majruuru calaamatu jari kisratu muqadaratu calaa kiri manaac min duhuuri ishtiqaal maxali bixarakat alxikaaya ila waa ficilbe muطlaqan xaalay tahay ta'daas taawlfaacilkaasi xaalay tahay mid la idlaaqay oo la sii daayey muxuu kaaga jeedaa ama mutakalim ku dhacdo ama mukhaaab ku dhacdo hadday mutakalim ku dhacdo waa la godaa hadday mukhaaab ku dhacdo ninuu yahay waa la fadxiya hadday mukhaaab ku dhacdo gabadh ay noqotona waa la kasriya soo basid maa culimay wadalika tusaale soo qadar mubtade wadalika tusaale kaainun wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada aad tidhi jita waa timid niyahow aniga ayaad timiday waa isagii oo waa mukhaaab nin baana lala hadlay gabadhina maxaad odhanun jiti waa timiday gabadh yahay aniga ayaad ii timiday mutakalim ka dhig jitu waan imiday lii anu waan imiday masahba markaa nadmigu halkaa ma saamaxayo saama noqonayse qadar bay u baahanaysaa jitu waan imiday laka bay noqonaysaa de jitu waan imiday laka adigan ku imida bay noqonaysaa wanuuni nuun baa lagu garan wanuuni nuun ayaa lagu gartay walyaai iyo ayaa lagu gartay kaainayni xaal ay ahaadeen nuunka iyo ya'du fii qawlika odhaahdaada dhexdeeda xaalada ay ahaadeen a tidhi ifcalanna samee oo samee wafcalii gabadh yahay samee ah. markaa wa nuuni weliya waxaan ku cadfanay qad baynu ku cadafnay soo ma aragtan ifcalanna jaariyo majruurka waynu ku xaalaynayna kaainayni xaal ay ahaadeen nuunta iyo ya'daasi fii qawlika odhaahdaada dhexdeeda xaalada ay ahaadeen maxay a tidhi jumladu maquluqool bay markaa noqonaysaa ifcalanna samee oo samee wafcalii gabadhyahay samee halkaa sheekh wuxuu kaga takhalusay maxay ficilkii iyo iyo shantiisii mabxadna halkaasuu kaga baxay haddaba eega calaamadda halkan sheekhu raxima allahu tacala uu ku sheegay dee way qaybsantaho afar calaamadood ayaa waxa weeyaan loo qaybiyey afar qaybood baa loo qaybiyey mushtarakun bayna almaadi walmudaaric mukhtasun bilmudaaric mukhtasun bilmaadi mukhtasun bilmri waa afarta waa haddaynu eegno waxan ay galeen waxa ay galeen haddii aynu eegno afartaasa loo qaybinaya wa maxay mushtarakun bayna almaadi wاlmudaaric waa qade mayna mushtarak ayn iyo mukhtasun bilmudaaric maxay ahaayeen siin iyo sawfaynu soo ilxaaqinay sheekhu muu sheegina mukhtasun bilmaadi maadigana maxaa gaar ku ah taw taniis iyo tawlfaacil mukhtasun bilmri waa nuunta iyo ya haddaynu ku qaydno aynu nidhaahno waa inuu dalab ku tusiyo laba dhan calaamadoodna ay galaan haddii kalena mushtarak bayba noqoni afartaasaynu uqaybinay haddii aynu eegno waxa ay galeen maxalkooga haddii aynu eegno maxalka ay ka galeenna de waad kitabka hore aynu kusoo qaybinay imisaa loo qaybinaya qadda iyo siinta iyo sawfadu xaggay ka galaan waa calaamat awaliyatu xagga horey ka gelayaan iyagu taawtaniih iyo taawlfaacil iyo nuunu nuunu tawkiida iyo ya manas almukhaaabna xaggay ka gelayaan waa aakhiriya weyan maxalkoogu iyagana xagga maxalka haddaynu ka egnana labadaasaa loo qaybini xagga waxay galeen haddaynu ka egnana afartaasaa loo qaybinaya ka gudba walxarfu xarafkii lam yaslux uma lahu xarafka calaamatun wax calaamihi uma suubato ila intifaa qabuulihi aqbalkiis aqbalkiisa anfoobay mooyaane alcalaamata calaamo uu aqbali waayo kii u dambeeyey oo xarafkii doonaya inuu sheego isna yatacallaqu bihi khamsatu mabaaxia shan baa isagana ku tacaluqaya luqada waxaa lagu dhaha aaraf baa lagu dhahda agga luqada isilaaxna waxa la dhahda waynu soo barnay kelimatun dalat calaa macnan fii hayriha kitabki hore aynu kusoo baranay waxaad ka warantaan ishtiqaaqiisa min ataarufi baa laga keeni leeyihi min ataxarufi wahuwa taaruf inkastoo ay leeyihin waxa fiican in la dhahdo min xarfi ljabal baa laga keenay kutubta daban ku arki doonaa insha allah waa yahay xukunkiisii ya albina walam yaji minhu shayn calaa khilaafi asli wax xarafo asla khilaafina ma jiro wa kullu xarfin mustaxiqu lilbina walaslu fi lmabniyi an yusakana maxaa inoo yimiday aqsaamtiisii waa saddex mukhtasun bilismi ka xuruufi ljari mukhtasun bilficli ka xuruufi ljawaazimi wanawaasibi ah, mushtarakun baynahuma sida hal iyo bal iyo kuwa yowga calaamadiisii baa kuu timiday facadamu lcalaamati lahu calaamatun calaamo la'aan ba isaga calaamo u ah shantiisi mabxasna waa kuwa culimada qaata waalxarfu xarafkii lam yaslux uma suubado lahu xarafka calaamatun wax calaamihii uma suubato ila ntifaa qabuulihi aqbalkiisa anfoobay mooye alcalaamata calaamo u aqbali waayey marka nafyul salaaxiya waa biictibaari luga caqliga looma bandhigayo waa xagga luqada loo eegayaayo waxaa la odhanaya ay ka markhaati gelitaanka ay gelayso waxa weya inay ceeb tahay kolkaa waa waxaa xaqiiqoobaysa cadam salaaxiya ayaa xaqiiqoobaysa laakiin caqligu laguma laguma waxa weya laguma dhaqaajinaye waxaa loo bandhigayaa maxay salaaxiyadaasi waxaa loo eegayaa xagga luqada ayaa loo eegaya marka walxarfu waa mubtadade lam yasbix lahu calaama jumladaasina maxay udhacaysaa khabarkiibay udhacaysaa soo garan maysaa inta ilaada waynu soo dhigna wa adaatu istinaa mulqaat laa camala laha intifaa waa bedel halkaynu ka bedelanaa calaamadaynu ka bedelana waa bedel bacd min alkul marfuuc calaamati rafci damat muqadarat cala lif manac miduhuri atacadur intifa mudaaf qabuuli mudaafiley qabiil mudaaf yadayr mudaafiley waa masderun mudaafun lifaacili qabuul iska ilaaliya masderun mudaafun lifaacili alcalaamata watumima limafcuulihi alcalaamatana qabuul baa iskalo mafcuulu qaatay waka walxarfu xarafkii lam yaslux uma suubado lahu xarafka calaamatun wax calaamihi uma suubato ila intifaa qabuulihi aqbalkiisa anfoobay mooye alcalaamata calaama u aqbali waayey amana basidayn halkaasi ayaynu baabkaasina ku dhamayna haddaba haddee lagu idhaahdo calaamad xarafka calaamadiisu waxaa tiri waa cadamiya shay cadamina calaamo ma noqdo waxaynu kaga jawaabaynaa cadamkaa laba loo qaybiya horeynu uga soo jawaabnay soo ma cadam mutlaqi iyo cadam muqayada mid waa mutlaq oo mid la sii daayey midna waa mid muqayad oo waxbaa laga qaydaya markaa marka laga waayo calaamadii ismiga loo bandhige laga waayo ee aqbali waayo calaamadii ficilkana loo bandhige uu aqbali waayo maxaa la odhanaya labadaasaynu ka ilaalinay lena markaasa xaraf la odhanaya markaasa xaraf la odhanaya ya tusaale gaaban saddex nin baa jiro magaalo ku wada nool kaasaad ku fahmaysaan saddexda nin mid wuu gacan laayahay midna wuu lug laayahay midna waa saxdiisii ka gacan tale maxaa calaamo wa gacan la ka lug talena lugla-aanta kafayowna maxaa calaamaba de calaamo isagu malaba ma calaamu leya kaas isagoo calaamo male marka eeg wa waa muqayad oo waa markuu la joogo labadan nin marka uu la joogo weeyaan haduu dad kale dhex gale ka waran oo saxa ma calaamu leya marka waa mulaq markaa de waa mulaq marka calaamada taqyiidka waa sida calaamadii ismiga iyo waxaa laga qaydaya iyo calaamadii ficilka ayaa laga qaydaya haddee lagu dhahdo ka waran ficilka calaamaad siisay Eh, ismigana calaamaad siisay xarafkiina calaamo maad siin maxay ku dhacday ila waa la midune waxaynu odhanaynaa ficilka iyo ismigu way ka sharaf badan yihin oo waa mujmacun aleyh way ka sharaf badan yihin calaamada iyo calaamad la-aantana waxaa sharaf badan calaamada markaa kii sharafta badnaa kii sharafta badnaa baa la siiyey kii laga sharafta badnaana kii laga sharafta badnaa baa la siiyey maslakan masluka tanaasub bay dhada waxaa kaloo taa lagaga jawaabi karaa oo la odhan karaa xarafku isaga laftiisa calaama mana calaaman xarafku isaga laftiisa eh? ayaa calaam ayuu calaamo u ismi buu calaamo u oo ficil buu calaamo u ahaa la yidhaahdo isagii calaamada ahaa calaama loo raadiyena dawr tasalsul wax la ydhah ka dhasha weligaa waad socon kan calaamo raadi ka kale calaamo raadi ka kalena calaamo raadi ma go-ayo hadalka maayo markaa baabkaasina khulaasadiisu halkaasay culimada ku dhamaatay wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk